bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wahanaa ilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu calayhi wasalam waa darsigeena afartanyo sideedaad ee kitaabkeena qadriga asifatu lmushabahatu bismi alfaacil halkaas ayaynu maraynay sheikhu raximah llahu tacaala wuxuu yidhi wasifatu lmushabahatu bismi alfaacili lmutacadii liwaaxid wahiya sifatu almasuuqatu ligayri tafdiilin liifaadati thubuuti ka xasanin wadariifin wa طaahirin wa طaamirin walaa yataqadamuhaa macmuuluhaa walaa yakuunu ajnabiyan wayurfacu cala alfaaciliyati aw alibdaali wayunsabu cala altamyiizi aw altashbiihi bilmafcuuli bihi wathani yatacayanu bilmacrifati wayukhfadu bilidaafa annowcu saadisu nooca lixaad oo min al asmaa'i ka mida asmaadii alcaamilati qabanayay camalalficli qabanayay asifatu lmushabahatu waa tilmaantii loo ekeysiiyey bismilfaacili loo ekeysiiyey tilmaantii mutacaddi u gudbaysay liwaaxidin hal isim ugudbaysay oo kordhigaysa yani hal isim ugudbaysay waxaa laga wadaa kordhigaysay waayahay tacriifuhaa wahiya asifatu waa tilmaanta almasuuqatu la dhalaaliyey ligayri tafdiilin kala sareenna aan ku tusunaynin oo maxaa loo dhalaaliyey liifaadatii inay kuu faa'iidayso nisbati alxadasi dhacdo nisbadeed inay kuu siyaadiso ama macne xadadka waxaa ku macnayn ka waa almacna alqaa'im bidaat waa iska macne dheh linisbati alxadasi macne iyo shay in loo tiiriyo ilaa mawsuufiha kee tilmaamaysay duuna ifaadati alxuduudi ayadoo aan kuu sheegin dhacdo ayadoo aan kuu sheegaynin tusaalaan ku siinayaa buu yiri wax maaa isku jiree xasanun tusaalaha la yidhaahdo fii qowlika aadhahaysid marartu waxaan soo marnay birajulin xasanil wejhi aadhahaysid fa xasanun sifatun waa tilmaan maxaa yeeley lianna sifata tilmaantu maa dalla waa wixii ku tusiya calaa xadain xadad wixii ku tusiyo weeye xadad markaa maqashid dhacdo keliya xadad lama dhao alxuduud baa dhacdada noqonaysa alxadad waxay noqonaysaa waa macnaha kelmada markii aa maqashid markaa ism soo tacriifin jirna maxaa dhihi jirnay al-ismu kalimatun dallat calaa macnan fii nafsiha soo maahan macnan fii nafsihagaasa xadad loo yaqaan markaan dhaho beyt maxaa ku tusaya maxaa kugu soo dhacaya guri sidaas soo maahan tanna waa la mid meeshuu ku leeyahay xadad macnuu waxaa weye masdarkiina waa taa soo dhigatay sidaas soo masarku wuxuu kutusaa xadad eeguma tuso zamankuguma daro xadadku marka waxa weeye eraygan macnaha uu faa'iideynayo baa xadad loo yaqaana marka wuxuu ku yidhi xadad bay ku tusaysaa wa saaxibuhu xaggaa muxuu idinku qorayaa calaa xadain iyo wa saaxibihi soo maah xadad bay ku tusinaysaa iyo ciddii e, tilmaantaas lahayd ayay kuu sheegaysaa ama macnahaas calaa xadain macno ayay kuu sheegaysaa iyo wa saaxibihi ciddii macnahaas lahayd wahaadii kadaalika tan oo xasanana waa sidaas wa hiya masuuqatun waxaa loo dhalaaliyay ligayri tafdiilin qadcan inaysan waxba kala saraysiin inaysan beratan gelin tusaale ahaan lianna asifaat addaalata cala atafdiil tilmaamaha sheegaya eeg ismu faacil waa tilmaan ism mafcuulku waa tilmaan tafdiilka soo marka wuxuu raba inuu ka dubo koow ismu tafdiil inuu ka dubu rabaa waa tilmaan waa isaga simanyahin xaga soo wuxuu rabaa inuu ka duwo ismi faacil ismi mafcuul hadda marka horta wuxuu ka duwayaa sifa mushabaha iyo ismu tafdiil aan isku khaldin wuxuu ku yidhi ismu tafdiilka waxa loo yaqaano yaa waa addaalatu waa midka kutusinaysa calaa mushaarakatin in shay la wadaago wa siyaadatin lana kala badsaday lana kala badsaday haddaan dhaho muxamedun afdalu minka macnaheed maxay tahay adiga iyo maxamed bu waa leedihiin mushaaraka weeye laakiinse asaga ayaa hee kaa sareeya afdalu marka waa ismu tafdiil baa la dhahaa warkabaa ku dhacay soomaa maxay samaynaysaa waxaan in la wadaago bay sheegtay laba maxay kuugu dartay qolo labada ka mid a inay ku badan tahay amaa sifa mushabbaha ayaduu barnaamijkaas ma quseeyo wax laisbarbardhigaya iyo wax la wadaago hee ma ahan buu ku yiri horta intaa qabso waaya wakaa ka afdala oo kale iyo wa aclama oo kale iyo wa aktar wahaadihi tan oo sifa mushabahana laysad kadaalika sidaa hadda aan kuusoo sheegay ma aha wa inamaa siiqad waxaa loo diyaariyey keliya linisbati alxadati macnaha kelmadda in loo tiiriyo ilaa mawsuufihaa cidda uu tilmaanta u yahay wa huwa alxusnu macnaha la tirinaya muxuu yahay alxusnu weeye macnaha la tiirinayo macnihii wanaagga ahaa baa waxaa loo tiirinayaa cidda uu hee tilmaanta u yahay oo qofkii ah oo kale warka baa ku dhacay soomaa walaysad masuuqatan laakiinse looma habaynin liifaadati inay kuu sheegto macna alxuduudi dhacdo inay kuu sheegto hee tan looma samayn xuduud maxaa ka wadaa waa tan wa acnii bidaalik faahfaahinta warkii hore waxaan ula jeedaa annahaa haye annaha ayaa qaadanaya sifa mushabahadu tufiidu waxay faa'iideynaysaa anna alxusna wanaagu fi lmithaali almadkuuri tusaalihii haddaan soo sheegna marartu bihaa birajulin xasanil weji wanaaga xasanka ahi wuxuu tilmaamayaa thaabitun mid u sugan inuu yahay liwajhi rajuli ninka wejigiisa walaysa inuusan ahayn bixaadithin wax soo dariya oo mutajadidin cusboonaada wahaadaa saa markaa u dhignana bikhilaafi ismay ilfaacili waalmafcuuli buu khilaafay soo ma jeedid haydana fainahumaa labadoodu yufiidaani waxay faaiideeyaan alxuduuda bay faaiideeyaan dhacdo yani wax soo darinaya tusaale markaan dhowday muxamedun qaa'imun markaan dho qaa'imkani wuxuu maxamed weligii iska haysanaya ma ah mar buu fadhiisanayaa mar buu kacayaa mar buu soconayaa marka qaa'imka wax jooga miyaa maya waan wax soo cusboonaada hadda markuu sameeyaba hee soo cusboonaanaya mafcuulku ismafcuulkuna waa lamid mid amaa sifa mushabaha weligeed way joogaysaa halkaa marka yay kaga duwanaatay ismu tafsiirka maxay kaga duwanaatay wax beratan la yidhaahdo oo laba qof wadaagaysa hee inuusan ku jirin inay weligeed joogaysana yay kaga duwantahay tahay isimka iyo isimka mafcuul tusaale yani hadda kelmada xasan haddaa rabtid qofkan inaad ku tilmaamto wanaagu inuu marna u yimaado marna ka tago ya waxaad dhahaysaa muxamed ninka la yidhaahdo xaasinun wey xaasin baa dhahaysaa ismu facil baa ka dhigaysa xaasin laakiin haddaa rabto inuu weligii ag joogo oo tilmaan joogta oy maxaa dhahaysaa xasanun soma jeed hortaan ku leeyahay marka farqiga u dhexeeya waa kaa watajadud fa innahumaa labadoodu yufiidaani waxay faa'iideynaya alxuduuda soo darin iyo watajadud inuu cusboonaado mar walba calaa talaa miyaadaan arkaynin annaka taquulu inaadu dhahaysid marartu waxaan soo maray birajulin nin birajulin nin daaribin ninkaasoo garaacaya camran garaacaya nin camar garaacayaan soo maray fa tajidu waxaa arkaysaa daaribantu mufiidan inay faa'iidaynayso lixuduudi darbi garaacidu hee inay markaas soo cusboonaanayso oo markaas watajadudihi iyo inay soo cusboonaanayso waxaa la midana wakadalika marartu birajulin madruub ninkan camara ah, ilaahay aakhira miyaa la garaacaya yaa waa maya soo maahan waa wax tegaya marna soo laabanaya soo jeedid marka saasa waxa loogu bixiya ismu faacil weeye ama hadday eh, sifa mushabaha aan lahayd joogtee noqon lahayd maxay noqon lahayd joogto sifa mushabaha sumaan kusoo dhigan kitaabka la sarfaha ya haa waminhu sahlun waariifi hatan soo dhiganay waminhu sahlun kaariifi yah saasxaasu kalaabaheed waa mushbihi famila baa ku jidhay hayee marka sida mushabaha wataa wuxuu ka duway kow ismi faacil mafcuul wuxuuna ka duway ismu tafdiilki su-aal buu marka ku keenay inta haddaa inuu ka duwan tahay garatay ismu tafdiil maxay uga duwan haye mushaarakana ma leh haddiisan mushaaraka jooginta cid ku kala saraynaysana hee ma jidho labo maxay kaga duwanta ismu faacil mafcuul tani sifa mushabaha waa laaz waa joogto waa joogto isbedeli mayso amaa kuwan ismufaacilmafcuul tatajadad way cusboonaadaan soo maa taasna wataa intaan marka sheegay wuxu inu kugu daro sifa mushabaha maxaa loogu bixiye sifa u eg bismi faacil maxaa loogu bixiyey waatan wa inamaa sumiyat haadihi waxaa loogu bixiyey asifa almushabaha waxaa loogu bixiyey liannahaa kaana asluhaa asalkeeda wuxuu ahaa an laa tantasiba insan waxba kordhigin waagii hore waxba kordhigi jirin koow likownahaa inuu yahay inay tahay darteed ma'khuudatan mid laga keeno min ficlin ficil qaasirin laazima ah oo mafcuul aan qaadan waagii hore ficil aan mafcuul qaadan baa laga keeni jirtan soo sheegnay soo ma ahayn sida mushabahada waxaa laga keenaa waa soo sheegnay ficil laazima waayahay ee maxaa bedelaa hadda marka walikownaha yeena ahay darteed lam yuqsad bihaa mid aan loola jeedin alxuduuda dhacdo iyo wax cusboonaada fa hiya marka labada tilmaamo marka laga eego mubaayinatun waxay ka duwan tahay lilficli bay ka duwantahay miyaysan ahayn yaa ilaan ficilku marka ficilku muxuu sameeya ficilku la cusboonaada weeye hadduu maqan yahay uu soo laaban yadhabu markaan dhaho hadduu tegaya laakiinse ilaahay aamanuu nin yadhabu ama jirto marbuu fadhiya marbuu soo laabanaya saas soo maa dhinaca labaad hadde ficilku laasim iyo mutacadiba waa leeyahay ficilku mafcuulin uma qaata mafcuulku waansaxadna waa qaadan karaa miyaysan ahayn xaggaa marka laga fiiriyo sida mushabaha way ka duwan tahay ficilkii waaya ta hadday ficilka ka duwanaatayna shaqadii ficilka hee ma qabanaysa ka dhalanaysa ayib hadda maxaa ogolaaday shaqadii faakin inay qabato waa tan laakina yeeshee ficilkii uma ekaane ashbahat ismal faacili ismigii faacilba wa ekaata aye markaasaa fa ucdiyat waxaa la siiyey xukmuhu xukmu ismil faacili baa la siiyey fil camali xagga shaqada su'aal marka marka ismiga faacil asagoo xukunka xagee ka keena xagee kala yimi ficil xukunka inuu faacilna qaatay mafcuulna korriga hayaa ka keena ficilbu ka keena asna yaa kasii qaatay sida mushabaha si toosa ficil maga soo qaadan kartaa maya yay ka qaadanaysaa marka ismiga faacil bay ka qaatay maxaa isaga u ekaatay xagee u ekaatay waatan waju shabiih waxa weye beenuuma annahaa tu'anatu dhadig baa laga dhiga wa tuhanaa labalabaa laga dhiga wa tujmacu wadar baa laga dhiga fataquulu waxaad dhahaysaa xasanun waxasanatun waxasanaani waxasanataani waxasanuuna waxasanaatun suma jeedid kamaa taquulu saad dhihi kartid ay kamaa taquulu ka qowlika fi ismi alfaacili daaribun wadaaribatun wadaaribaani wadaaribataani wadaaribuuna xaggaas oga ekaat wadaaribaatun wahaada arrinkaasina bikhilaafi ismi tafdiili weeye ismu tafdiilka isku mid ka duwan weeye ka aclamaya waa oo kale fa innahu isagu laa yuhannaa laba lagama dhigo walaa yujmacu walaa yu'anahu fii haalibi axwaalihi inta badan ismutafsiilka muanamafradkiisa ku jooga filihadaa sidaa daraaddeed ayaa laa yajuusu ma bannaana an yushabaha in lagu shabaho ismutafsiilka bismi lfaacil lagu shabaho suma jeed xaggaas kaga duwanaad wa qowlii aanku yidhi almutacadi ilaa waaxidin macnaheed waxa weeye ishaaratun tilmaan ilaa annahaa iyadu laa tansibu ilaa sman waaxidan waxay kordhigaysaa keliya hee hal isim walam tushabah laguma shabihin bismi lmafcuul meeshuu ku yidhi fiili asifatu lmushabbahatu bismil faacili soo laguma shabihin bismil faacili aw ismi lmafcuul lama dhihin sababtu maxay taha waa tan la'annahu maxaa yeelay ismi facuulku laa yadullu kuma tusiyo calaa xadatin dhacdadii iyo wa saaxibihi ciddii samaysa kuma tusiyee kasmilfaacila oo kaleeto ee muxuu ku tusiyaa calaa xadain haye wamaa waqaca calayhi iyo wuxuu xadadku ku duldhacay buu kuu sheegaa warkama ku dhaca horta waaya walaanna marfuucaha godaalkeeda sifa mushabahada kay godaysaahi faacilun weeye kasmilfaacil oo kale wa marfuucuhu ismi mafcuulku kuu godaana maxaa weeye naa'ibulfaacil weeye xaggaasaa lagu kala tegey marka laba meelood buu kaga duwanaadayo xaggii dhismahana E, mafcuulku dee waa dhacdo iyo ciddii lagu sameeyey bay ku sheegaysaa xagga markii ciraabta cadal isugu yimaadana ismka godan uu qaadanayo naa'ibulfaacil buu u qaadanayaa xagga sifa mushabahana faacila u qaadanayso muqaaranatu sifa mushabah bismi hadda haddaan soo sheegnay sifa mushabaha u ekaatay e, ismi faacilkii meele ay kaga duwan tahay baa jira kuwii buu ku sheegayaa hadda waclam waxaa ogaata ana sifa mushabaha tukhaalifu ismalfaacil bay ka duwan tahay fii umuurin kow annahaa iyadu taaratan marmar laa tajri calaa xarakaati lmudaarici mudaaric xarakaadkiisa ma qaadato iyo wa sakanaatihi reebniinkiisa ma qaadato wa taarata marmarna tajri way qaadan kartaa buu ku yidhi warkama dhac horta yaa ism faacil xarakadaiyo reebniinka yuu kala mid yahay yaa ficilka buu kaga leynsoa maahaadhe amaa sifa mushabaha marna ficilka way kala mid marna kala mid ma aha warkabaa ku dhacay soo maahan xagga soo kama duwana marka tusaaluu siini falawal inaysan kala mid ahayn wax tusaale kuu ah ka xasan iyo dariif oo kale xasan iyo dariif alaa taraa miyaadan arkayn annahumaa labadaasi laa yujaariyaani inaysan kala mid ahayn yaxsunu iyo wayadrufu inaysan kala mid ahayn xagga xarakada oo xasan xaadoo xarakaysan tahay yaxsun waxaad way reeban tahay siinku wuu godan yahay wuu xarakaysan yahay siinku wuu xarakaysan yahay maxay kaga duwan tahay xadaa reeban soo maahan xadaa reeban yadrufna waa la midoo dariif da'du way reebanta xaggana da'du way xarakaysan tahay soo jeedi horta may la socotaa wathaani kan labaadna naxwu daahir iyo wadaamir weeye alaa taraa miyaadan arkaynin annahumaa labadooda yajriyaani inay qaadanayaan inay yujaariyaani la mid yihiin dheh yadhuru iyo wayadhee wayadmaru inay la mid yihiin wuxuu ku leeyahay hadda waxaan haynaa daahir iyo daamir iyo xasan iyo dariif labaduba waa sifa mushabaha buu ku leeyahay hay sifa mushabaha hadday tahayna heedee labada horena ficilkii lama shaqayn oo xaggii reebniinka iyo xagga xarakaadka ee kala mid maaha labada dambana xagga reebniinka iyo xagga xarakaadka ficilka ayay kala mid yihiin soo lama helin marka wuxuu ku yidhi fiil halkaa walqismu lawal qaybta koowaad oo qaybta kood maxay tahay qaybtakood waxaa weeye inaysan xaruuf ficilada la la xaraka iyo la reebniin hee noqon qeybtaas ayaa huwa alghaalibu ah saas ayaa xoog badan buu ku yidhi xataa ilaa ina fii kalaami lxaajim ee ku jidhay innahu istifa mushabahadu laasimun weeye walaysa kadalika asagoo laasim buuba ku sheegayo yani laasim waxaa weeye ficil mafcuul ma qaadan karto wey macnaheedu walaysa kadalika sidaasna ma aha waqad nabahtu waxaan ku caddeey calaa ana cadama almujaaraati in aysan la mid noqon ficilka inuu huwa alghaalibu yahay waxaan kugu caddeeye bitaqdiimii inaa hormariyey mithaala maa laa yujaali kuwa aan la mid ahayn ficilka tusaalaheeda warkamakudhacrta labadii tusaaleyuu hormariyey ma kuwii ficilka la xuruufta mise kuwii ficilka la habkaha mise kuwii ficilka ka duwanaa yaa dariif iyo yadruf ma isku xaraka isku reebniinba mar hoose kuwaas mausan hormarin inaan kuwa hormariyo waxay caddayn kuugu tahay buu ku yidhi heede hee maxay caddayn kuugu tahay in asal ay u tahay oo qaalib ay u tahay sida mushabaha inaysan ficilka la xarakaya la reebnin noqon qaybtaasaa xoog badan buu ku yidhi fa innaka waa yahay wa haadaa bikhilaaf ismi lfaacili weeyaan ismifaacilka buu khilaafahayaa haye fa inahu warya shaniye laa yakuunu ilaa mujaariyan ilmudaaric ismu faacilku markasta mudaaricu la xaraka iyo la reebnin yahay tusaale ka daaribin fa inahu saw mujaarin liyadribu daarib dada waa xarakaysan tahay soo soo maahan daarib fa inahu mujaarin hee liyadribu daarib yani xarafka kuwaad waa xarakaysan yahan soomaa haadhadee xarafka kuwaad yadribu suma xarakaysnaa daarib xaraf ma reeban yahay xarafka laadiro waa reebanyah xarafka saddexaad waa xarakaysan yahay xarafka saddexaadna meela socotaan horta hasuu fiirin xaraf xaraf ha u fiirin xaraf hebel xaggan muxuu ka yaha u fiirin eh, maxaa u fiirisaa xarafka koowaad xarafka koowaad ma wada xarakaysan yihiin xarafka labaad ma reeban yahay xaggan ma ka reeban yahy meela socotaa taa u fiiri saa marka loo fiiriyo sax kuma adde marka yaah oo daarib daadku waa xarakaysan tahay ya-du way xarakaysan tahay yadribu alifku waa reeban yahay daadku waa reeban yahay ra'du way xarakaysan tahay ra'du way xarakaysan tahay inta dambana dee waa shaqa mudaaric wey shaqa waxa waaye hee shaqa ciraab wey fa in qulta haddaad tidhaahdo haadaa shardigaasi muntaqidun waa mid ku buraya bidaakhil iyo wayadkhul ku buraya wey daakhil iyo hee yadkhul buu ku burayaa maxaa yeelay fa ina damata damada saaran yadkhulu haada saaran laa tuqaabilu lamid maaha alkasrata khiru saaran suma jeedo horta qofka hasaan dhahaya qofka su-aashan keenay muxuu fiirsaday muxuu fiirsaday xarakadiibuu isla raacay khada maxaa saaran godaad khadanna hoos dhig isma laha isma laha maxaa eegaynaa xarako xarako khadu ma xarakaysantaa wax ku xarakaysnaatee saasaa eegaynaa su marka si looga jawabay muxuu yidhi qultu waxaan idhi uctubira waxaa la qiimo siiyey filmujaaraati isku midka xaggeeda waxaa qiimo laga dhigay taqaabulu xarakatin xaraka inay la mid tahay bixarakatin xaraka kale laa xarakatan bicaynihaa xaraka heblaayo xaraka heblaayo ma la mid taha macnaheedu maabuu ku yidhi ee meesha xaraka ma saaran tahay haa xagganna xaraka ma saaran tahay haa saas weeye ujeedku buu yidhi markaa ku leeyahay sakanaadka xarakaskaga mid noqda fa in qulta hadaad tirahdo waayahay kayfa tasnacu see ku samaynaysaa biqaa'imin iyo yaquumu qaa'im yaquumu see ku samaynaysaa ayagana maxaa yeelay fa ina thaani qaa'imin qaa'imankeeda labaad saakinu hureebayn soo ma jeedid wa thaani yaquumuna hee mutaxarikun wuu xarakaysan yahaye haddaad waa yahay xarakaadka hoosdhoha u fiirine xaraka u fiirin haddaad tidhaahday tanna see uga baxsanaysaa buye haye qaa'imun qaafku ma xarakaysan yahay yaadu ma tahay qaaf aliftu ma reeban tahay qaafku haye haye haye maxaas leedihiin kasoo kasoo jeesa kitaabka maxaas leedihiin waatan muxuu ku yidhi qultu waxaan dhahayaa alxarakatu xarakada saaran fii haani yaquumu yaquumu xarakada saaran qaafka saaran manquulatun asalo meesha uma ahee manquulatun waxaa laga soo roray min haaliiya xarafka saddexaad baa laga keena buy qaafka xarakada saaran asalba uma leh xagee laga keenay buu yidhi wowdaa laga keenay wal aslu wuxuu ahaa yaqwumu haye yaquumu iyo qaayim isku eeg marka ma iskeeneen haye waayahay maxaa ka yadkhulu oo kaleeto dee markaasaa fanuqlad waa la soo raray addamaa la soo raray licilatin tasriifiya ciladteeda darteed ciladu maxay tahay idaa taxarka xarfu cila wa saakinun saxiix baa ku dhacday athaani waxaa weeye annahaa tadullu waa meeshay kaga duwan tahay annahaa iyadu tadullu way ka duwan tahay ismiga faacil cala athubuuti inay weligeed joogayso wasmul faacilna yadullu wuxuu ku tusiyaa cala alxuduudi wax soo darinaya yacni marna tegaya marna imaanaya warkaama ku dhacay horta athaalitu waxaa weeye anna smalfaacil isminka faacil la yidhaahda yakuunu wuxuu ahaaday lilmaadii buu u sugan yahay iyo walilxaali iyo lilmustaqbal soas baan soo sheegeen isminka faacil hadda iyo mustaqbal iyo wax lasoo dhaafay wuu sheegaa wahiya iyaduna ismu sifadu mushabahadah laa takuunu ma dhacdo lilmaadi lmunqadici maadigii tegey walaa limaa lam yaqac iyo wax soo socda oo weli aan dhicin labada midtoonahee lama xiriirto wa inamaa takuunu waxay ahaataa lilxaali daa'imi xaalka hadda ah oo weliba joogtada oo weligii jiraya wahaadaa sidaas ayaana huwa al aslu ah fii baabi sifaati sifa markii la tilmaamayo maxaa asal u ah marka sifa marka la tilmaam maxaa asal u ah? inay joogto tahay dee war rabaa ku dhacay soo maa wahaadal wejhu wejigaasina tan hadda aan sheegayn yani habkan aan u dhignay masalada saddexaad naashi-un wuxuu ka dhalanayaa canilwejhi thaani wejigii labaad buu ka dhalanayaa oo ah annaha tadullu cala hubuut yani shardiga labaad oo annaha tadullu cala hubuut maxaa ka dhalanaya inay sifadu daa'im tahay dee yaah walow awjuhu halaaa saddexdoo la isku daray tan koowaad iyo tan labaad iyo tii ka horeysa kow iyo laba iyo saddex yacni shardiga tii hore ahayd taaratan laa tajri soo gara maysid iyo taana tadullu cala thubuut iyo hee yakuunu xaali daa'im saddexdaasina mustafaadatun waxaa laga soo faa'iidayaa oo lagala soo bixi karaa hee mimaa kii dakartu aan sheego min alxad xadkii tacriifkaan soo sheegay bay ku wada jiraan iyo wa minal amhilati bay ku jiraan wey araabicu arrinka afaraadoo kaga duwantaha waxaa weeye anna macmuulaaha midka ee ku camalfasho ay kor dhigato laa yataqadamu calayha kama hormari karo laa taquulu ma dhihi kartid zaydun ninka la yidhaahdo wajhahu wejigiisu xasanun wey ma dhihi kartid buu ku yidhi binasbil wejhi adoo kordhigaya wayajuusu waxaase bannaan fismilfaacili bay ku bannaan tahay an taquula inaad tidhaahdo zaydun ninka zayd la yidhaahdo abaahu daaribun oo asalku muxuu ahaa zaydun daaribun abaahu aabiis baa buuhay cuudka u shidaya ilaa adiga allah wadaalika arrinkaa maxay ku dhacda maxay kan inuu mafcuul u noqdo mafcuulkiisu u hormaro ee suuragal u noqota kiya horena mafcuulka inuu dib u mara inuu usoo soo hormaray aysan suuragal u ahayn sababta waxaa weeye likownihaa inay tahay dartii sifa mushabaadu farcan inay farac ka sii tahay can farcin farac kale sifa mushabaha waxay farac ka tahay ismu oo farac ahaa fa innahaa iyadu farcun weeye can ismi lfaacil bay farac ka tahay alladii huwa asagooba ahba farcun mid farac ka ahee can ilficili farac ka ah bikhilaafi ismi lfaacili ismika faacil isaga waa la hormarin karaa mafcuulkiisa fa innahu maxaa qawiyun weeye likownihi inuu yahay farcan mid farac ka ah can aslin asalkii faracka yacnii geedka markii laanta kuwaad ee baxdo laantaataan kasii baxdaa way kasii jilicsantahay kii ku dhegeedka kudheg saas soo maaha tanna saasoo kale weeye bugi wahuwa alficlu weeya alkhaamisu waxaa weeye anna macmuula aha midka ee ku camal fashaa laa yakuunu ajnabiyan ajnabi ma noqon karo ajnabi waan baran doonaa bale sababiyan sababi buu noqon karaa wanacni bisay waxaan ka wadnaa waaxida min umuurin alaaa saddex waxyaabo midkood baa sababi noqda waa faahfaahin doonaay an yakuuna muttasilan alawal waxaa weeye an yakuuna waa inuu yahay muttasilan mid la xidhiira bidamiiri lmawsuufi mid kala tilmaamayo damiirkiis waa inuu la xidhiiraa weeyaan tusaale marartu waxaan soo maray birajulin nin xasanin uu wanaagsan yahay wajhuhu wejigiisu haadaas yaa u laabanaysaa yaa yaa u laabanaysaa rajulka soo maahan markaas maxaa sababii loogu bixiyay sababi waxaa loogu bixyaaliyey lianna itisaalahu bidamiiri lmawsuuf meel ku qoro lianna itisaalahu inuu la xidhiiray bidamiiri lmawsuufi mid kala tilmaamay damiirkiisa in lala xidhiirayo cidda uu ku camalfalayaa yakuunu waxay noqonaysaa sababan maxaan ku yidhi lianna hee sida cadiga sababi waxaa laga wadaa waa itisaalu damiiri damiir inuu meesha yimaado u laabanaya mawsuufka saasa horta sababi la yidhaahdaa hadda marka waxaan kuu sheegayaa waabaa sababi loogu bixiya marka maku dhaca horta waxa sababi loogu bisababi waa sabab soomaahan sababta shayga keenta maxaa sababi loogu bixiya sabab waxaa loogu bixiyey li'anna itisaalahu maxaa yeele xiriiridda uu la xiriiro bidamiirin damiir damiirilmawsuufi uu la xiriirsanay yakuunu wuxuu noqonayaa sababan mid sabab u noqday litasawuri lmawsuufi kii la tilmaamayey yaa in la suuraysto maratan ukhraa mar labaad markaan noqday marartu waxaan soomay birajulin nin xasanin uu wanaagsan yahay wejhu wejigiisa rajul horta masoodhi hore ma u soo markaan dhoa bixasanin xasanin wejhuhu wejigiisa maxaa mar labaad suuraysatay ninkiiba haddana kuu soo muuqday de marka inuu ninku kuu soo muuqdo maxaa sabab u ahaa in meesha damiirka la keenay de saasaa sababi loogu bixiyey maxaa sababi loogu bixiyey in damiir lagu xiro sifa mushabahada waxay sabab u tahay in mar labaad qalbigaaga iyo maskaxdaada uu ku soo laabto ciddii la tilmaamayay waa intaas warma fahamta horta ciddii la tilmaamaya mar labaad inay kugu soo laabato maskax ahaan inay kugu soo laabato sidaa daraaddeed ayaa waxaa loogu bixiyey sababii loogu bixiyey inay sababba u tahay mar labaad inay kugu soo dhacdo soomaa war mila socotaan horta in mar labaad ninku kugu soo dhaco yaa sabab u ah in damiirkii la sheegay saas wey sababta la sheegayo waaya shardiga labaad an yakuuna waa inuu ahaadaa sifa mushabaha waa inay tahay mutasila mid la xidhiira bimaa shay yaquumu joogaya maqaama damiirihi damiirkiisii booskiisi wax buuxiya waa inuu meesha yimaadaa tusaale marartu waan soo maray birajulu nin xasanilwajhi wejigiisu uu wanaagsan yahay li'anna alashaas qaa'imatun waxay joogtaa maqaama damiiri damiirka booskiisa oo meeshaan ku ah, xasanini wejhuhu aan ku yidhi huudintii la tuura alla keena cashu marka waa bedelu min adamiir marka weli damiirkii meesha ee eh, weli damiirka meesha waa jiraa ahaaliu waxaa weeye an yakuuna inuu ahaado muqadara mid la qariyey macahu la jirankiisa macmuulka sifadu ku shaqaynayso waa in lagu qariyey la jirankiisa damiirulmawsuufi midka la tilmaamayo damiirkiisa mar allaale waa in damiiru jiraa ama ha qarsoonaado ama hee ha muuqdee ama ha muuqdee warkabaa ku dhacay soomaa waayahay marka maxaa dhacaysaa tusaale ka marartu waxaan soo maray birajulin nin xasanin uu wanaagsan yahay uu wanaagsanaaday wajhan xagga wejiga minhu xaggiisa minhu <laughs> minhu xaggiisa bixasanin uu wanaagsan yahay huwa isagu wajhan weji ahaan uu wanaagsan yahay minhu xaggiisa marka waa ku dhacay soo marka minhudaasi hadaas maxay faa'iidaynaysaa in howdaasi wejiga la sheegayahay uu ninku ninku leeyahay marka soo uruuray saddexdaasoo waxaa la yidhi sababi waxa laga wadaa waa huwa almutasilu bidamiirin huwa almuttasilu bidamiiri mawsuufihi lafdan aw taqdiiran aw almutasilu bihaa aw ilmuttasilu bimaa yaquumu maqaama adamiir intaas wey in ismimkii mawsuulka ahaa macmuulkiisi lagu xiro damiir lagu xiro damiirku inuu soo muuqdo sida wajuhu oo kale aw amase waa lafdan soo maahan yaah aw taqdiiran maxaa weeye wajhan minhu aw amase in lagu xiro bimaa yaquumu maqaama damiir oo ah al in la keeno meeshii intaa mahaysaa horta yaa dee waaya aninka marka muxuu yidhi walaa yakuunu ma noqdo markaas ajnabiyan ajnabi ma noqon karo buu ku yidhi ajnabi hee ma noqon karo macmuulku ajnabi ma noqon karo ajnabi maxaa laga wadaa waa kan laa taquulu dhihi maysid marartu waan soo maray birajulu nin xasanin uu wanaagsan yahay huwa isagu camran camar ahaan uu wanaagsan yahay camar ahaan u wanaagsan camarkan iyo rajulku maxaa iska galay waxba iskama gelin wahaada arrinkaasi bikhilaafi ismi lfaacili ismiga faacil wuu ka duwan yahay fa inna ina macmuulahu ismika faacil kuu ku shaqeeyey yakuunu wuxuu noqon karaa sababiyan buu noqon karaa mid asaga usoo laabanaya sida heeka marartu birajulin daaribin abaahu huudiya usoo celisa rajulka wayakuunu wuxuuse noqon karaa ajnabiyan buu noqon karaa maxay noqon kartaa markaa marartu birajulin baa soo maray daaribin garaacaya camran garaacaya camarku marka rajulka iyo camar wax xiriir ma ka dhexeeyaan maya sababiyada lasheegi marka waa inay xiriir ka dhexeeyaan macmuulkan iyo aduu eebba ku roon yahay mawsuufku walimacmuuli sifati sifada macmuulkeedu waaya ma bedsho bahasha walimacmuuli sifati sifada macmuulkeedu hadda marka wuxuu sifadii salkugu dhiga warka waa ku dhacay soo wuxuu rabaa marka sifadu see u shaqaynaysaa faacil miyay qaadanaysaa waxaa ka dambeeya see loo ciraabaya warka ma fahamta horta waxaa ka dambeeya hee inuu kuu sheego waa tan walimacmuuli sifa sifaduu kay ku shaqaynayso sifadii almushabahati bismi faacili alaau axwaal xaalaad saddex xaala midkood wey kay sifadu ku shaqaynayso ka dambeeya saddex xaala midkood waayo kow arrafcu inuu gudan yahay sifadii markaan aragtay gadaashada ismkii gudnaa aragta tusaale marartu birajulin xasanin wajhu kaa godani wadaalika calaa wajhayn laba wej midkood waayo buu ku yidhi axaduhumaa alfaaciliya inaa faacil ku sheegto inaad ku sheegto faacil inaad ku sheegto wa huwa muttafaqun caley waa laisku waafaqsan yahay inaa faacil la dhihi karo waxayna idin markaas de markaa faacil ku sheegto yaah fa sifatu sifadu khaaliyatun waa mid ka maran min adamiiri damiir ka maran damiir way ka maran tahay maxaa yeelay liannahu maxaa yeelay laa yakuunu uma sugnaanayo lishay hal shay faacilaani laba faacil ma qaadan karaan xasanin markaan dhaho huwa uma qarin karo buu ku yidhi haddaa weju faacil oga dhigto warkama ku dhacay maxaa yeele xasan laba faacil hee ma qaadan karto taa waa taa wixii gadaasheeda godnaa haddaa ka dhigto faacil amaa haddaa ka dhigto al-ibdaalu inaa ka bedeshay min damiirin damiir mustatirin ku qarsoon fi filwasfi tilmaanta ku qarsoon baa ka dhigi karta abuki oo wuxuu ku leeyahay sheikhu raxima allahu tacaala xasanta waxaa dhahaysaa wafaaciluhu damiirun musatin taqdiiruhu huwa oo kale baa dhahaysaa shayga godanna maxaa dhahaysaa markaa shayga godan waxaa dhahaysaa waa badelun min adamiiri almustatir baa dhahaysaa macnuhu waa intaa keliya marka ma fahamto horta tusaale buu yidhi ajaaza daalika sidaa waxaa fatwoodoo baneeyey alfarisiyu baa baneeyey wa kharaja calayh sidaas ayuuna ugu qiil bixiyo weeye qowlahu tacaala qowlkii alle ahaa jannaati cadnin mufataxatan lahum alabwaab qur-aanka waxay ahayd aayadaasi haadaa dikrun wa inna lilmuttaqiina maxay leeyihiin laxus wa inna lilmuttaqiina hee la xusna la xusna macaabin bay leeyihin jannaati cadnin bay leeyihiin waa fahan mufataxatan xaal ee tahay mid hee la furfuray lahum iyaga loo furay al abwaabu albaabada al abwaabu sama godna yaah mufataxatantiibuu marka sii faahfaahin wuxuu ku leeyahay kelimadda mufataxatan ah ma damiir baanu siinaa mise abwaabaanu facil oga dhignaa shiikhu wuxuu yidhi damiir baanu qoraynaa waatan wuxuu yidhi faqudira waa loo qariyey fii mufataxatan damiirun baa loo mufatatan qira'aad baa jira mufataxatun dhahaya marka yaah markaa jannaatu cadnin soo gudmaysaa xaggaas marka jannaatu cadnin haadihi jannaatu cadnin bay noqonaysaa markaa marka jannaatu cadnin mufataxatin khabar bay iska noqonaysaa saasoo kale damiiran baa loo qaranayaa marfuucan hoos dhigan cala aniyaabati can ilfaacili damiirkaasoo muxuu bedel ka yahay yaah canilfaacili wuu bedel ka yahay waqudira markaasaa la qariyey al abwaabuna waa loo qadaray mubadalatan xaal inay ka tahay min daalika damiiri damiirkaas inay bedel ka tahay ayaa hee loo qariyey laakiinse jamhuurku waxay qabaan mufataxatan alabwaab in naa'ibulfaacil laga dhigo waaya badelulbacdi min kulli weeye bay yidhahdeen alwajhu thaani waxaa weeye annasbu magacii marka sifadee ka dambeeyey laba mid bay noqotay inuu godan yahay godaalkii muxuu noqda laba mid inaan faacil ku sheegtay ama intaad damiir u baa bedel waayo hadduu ka hordhigan yaha ka war magacii sifada ka dambeeyey waa kan annas walaa yakhlu kama marna ima an yakuuna nakiratan kaa ka hordhigani inuu nakiro yahay ka qawlika wajhan oo kale soo nakiro maaha aw macrifatan ka qawlika al wajha oo kale fa in kaana nakiratan hadduu nakiro yahay fa nasbuhu calaa wajhayn laba wejhi midkood baa lagu kordhigay axaduhumaa waxa weeye an yakuuna cala tamyiis inuu tamyiis yahay inuu yahay tamyiis weeye wahuwa alarjaxu asagaan xoog badan oo ah xasanun marartu birajulin xasanin wajhan xasanin faacilkeeda waa huwa wajhan maxaa weynaa weji ahaan waa tamyiis bay noqod wathaani waxa weeye kordhig inuu noqdo an yakuuna mansuuban cala atashbiihi in lagu shabahay bilmafcuuli bihi lagu shabahay oo maxaa la dhahaya waa kan maxaa la dhahayaa bixasanin wajhan wajhan waxaa dhahaysaa waa ismun mansuubun cala shabahi bilmafcuuli bihi maaha mafcuulin bi la dhihi mayo maxaa la dhahayaa waa isim kordhigan oo maxaa loo kordhigay cala shabihi in loo ekeysiiyo darteed bilmafcuuli bihi ila mafcuul ma qaadan kartaan soo niriye warkabaa ku dhacay soo maahan waayahay fain kaana hadduu yaha macrifatan tacayana hadduu macrifo yaabaa noo hadhay hadduu macrifo yaabaa noo hadhay soomaahan tacayana waxaa waajiba an yakuuna inuu yahay mansuuba mid ku kordhigan cala tashbiihi bilmafcuuli bihi war haba ku dhacay soomaahan mafcuulu bihi yaa maxaa dhahaysaa alwajha bixasanin xasanilwajha haddaan dhaho maxaa dhahaysaa waa ismun mansuubun cala shabahi bil mafcuuli bihi maxaa loogu diiday tamyiis inuu noqdo lianna tamiisa laa yakuunu macrifatan macrifa ma noqdo khilaafan lilkuufiyiina soma ma jeedid alwajhu thaali waxa weye aljaru ismkiisaba mushabahada ka dambeeya wuu hoos dhigan yahayba wadaalika arrinkaasna wuxuu ku imaanayaa biidaafati sifati sifadii in mudaaf la yidhaahdo kan kalana marka mudaafun wa calaa haada alwajhi wejigan oo mudaaf ilayhiga iyo wajhin nasba labadaba fa fi sifati sifada waxay leedahay damiirun baa u sugnaaday oo ku jira damiirkaasoo munsatirun qarsoon marfuucun lagu goday cala alfaaciliyati lagu godayo wa aslu haadihi alawjuh wejiyadaa saddexdaa waxaa ugu asal ah alrafcu godaalka ayaa ugu asalsan buu ku yidhi ayadoo haddana ugu asalsan tahay wa huwa duunaha ayadaa ugu hooseysa xagga darajaadka oo maxay ugu hooseysaa filmacnaa xagga macnahay uga hooseysaa sabab markaan dhoday bixasanin alwajha markaan dhaho bixasanin wajhan weji ahaan markaan dhaho bixasanin uu wanaagsan yahay markaan dhaho maxaa soo hosgeli kara idan tamiiska soo dhigateen somaa tamiis nisba iyo tamiis daatii somaan xasanin wajhan markaan dhaho waa tamiis nooceeya tamiis nisba wey jumlo wey somaan maxay ka tamiis nisbadu muxuu tilmaamaa jumlada oo dhan inay u baahan tahay in la faahfaahiyo soomaahan saas somaa horta halkaa marka waxaa ka dhalanaya buu ku yidhi waxaa ka dhalanaya markaandha xasanin wajhan macnaha la keeni doono wajhantu inay si guud u faahfaahisay jumladii oo dhan warka waa ku dhacay soomaan halka markaan dhaho bixasanin wajhuhu markaan dhaho meeshay wanaagsanaatay ee ku soo kooban tahay hee wejiga marka xagga macnaha waxaa ballaaran buu ku leeyahay labada dambaa ballaaran maxaa labada dambe jumlada oo dhan bay faahfaaxin u noqonayaan buu ku leeyahay halka tan ay meesha quruxda badan ama wanaagsanaatay keliya ay noqonaysa hee wejiga waaya wayatafaracu canhu waxaa farac ka ah asal markay tahay rafcadu cannasb waa farac ka ah wayatafaracu can inasbi nasbadana waxaa farac ka sii ah alkhafdu hada bilahi towfiiq sala allah wasalama calaa nabiyina muxamed wcala ali saxbi ajmaciin